bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi wصaxbihi ajmaciin baabu lficli اlmudaarici ficilkii mudaarici ou baab u yahay abwaabtan oo beyna alabyaad la dhexgeliyey musanifka ma laha musanifka kitaabkiisa ka caadati اlmutaqadimiina min bidaayatihi ilaa nihaayatihi baab uma uusan samayn marka dadka kutubta dabciyo yaa min baabi ataysiir cala aalibi yaa waxaa loo sameeyaa abwaab jaanibi ah walidaalika bayna qowseyn ah la gelinayaa abwaabtaas sidii loo ogeysiiyo inuusan abwaabtan dhigitaankeeda musanifka xaggiisa aysan ka imaanin marka ficilkii mudaaric baan inta ka galaynaa waxaa gooni loo sheegay ficilka mudaaric axkaam gaar ah buu leeyahay oo afcaasha kale oo maadiga iyo amarka uu kaga duwan yahay sidaas daraaddeed baa waxaa keentay in goonigiisa in gooni haddana mar labaad loo soo celiyo mar waxaan ka soo baxnay oo asiga laga soo eh, laga soo hadlay baabu qismati alafcaal afcaashii oo la qeybinay saddexdii ahayd midba kamid mid a ah buu ahaa meeshaas marka waxaan ku soo sheegnay calaamaadka ficilka uu leeyahay guud ahaan saddexda ficil marka isku daro calaamaadkooda toban calaamay lahaayeen tobankaas marka qaarna way isla lahaayeen qaarna waa waalawaa kala lahaayeen marka ficilka mudaaric calaamaadka uu gooni uu leeyahay waxaa ka mid ahaa siin iyo sawfa iyo xuruufu اljasmi waاnnasbi oo calaamo ahaan looga soo qaata lam baa la yidhahda min baab اlikhtisaar min calaamaati اlficl اmudaarici lam dukhuulu lam calayh lam haddii la yidhahda jawaasimta kale waa lamid ayib laakiin marka qaarkeed xuruufta kale shay maadi ah oo lafdiga maadi ah ayay ka gashaa macnahana mudaaric ka ah marka walacala takhsiisahum bilam inay sidaas tahaa dhici karto marka siin iyo sawfa iyo lam yuu si ficilka mudaaric si gaar u ulahaay baan soo sheegnay waxaa calaamooyinka qadna maadi iyo asigaa wadaagsaday oo qad qaama iyo qad yaquumu baa laleeyahay yaa lmuanathati mukhaataba iyo nuunu towkiidna ficil amar buu la wadaagsaday ficilka mudaaric oo mathalan sida loo leeyahy taquumiina yadi di mudaaricina waa gelay quumii ficil amarna way gelay layaquumana nuunu towkiidkii ficilkii mudaaric waa galaya amarkiina idribana ama qum yuu gooni u galaya uqtulana oo kale yaa laleeyahay nuunu towkiid nuunu lwiqaayana waxaa niriyay saddexda ficil way wada wadaagsadaan marka min xayثu اlcalaama sidaas weeyaan inta marka wuxuu leeyahay wa in wajadta hamزة aw taaa aw nuuna jamci mkhbiri aw yaaa qad ulxiqat awala kuli ficli fainahu اlmudaaricu اlmustacli walaysa fi اlafcaali ficlu yucrabu siwaahu wالtamthiilu fiihi yadribu wاlaxrufu اlarbacaة اlmutaabaca musamayaat axrufa اlmudaaraca wasimtuha alxaawi lahaa naaytu fasmac wacil qowla kamaa wacaytu wadamuha min asliha arubaaci mithlu yujiibu min ajaaba daaci wamaa siwaahu fahiya minhu tuftatax walaa tubal akhafa wasnan am rajax mithaaluhu yadhabu zaydun wayaji wayastajiishu taaratan wayaltaji inta markaa axkaam uu ficilka mudaaric badana gaar u leeyahay yaa laga hadlaya wuxuu leeyay musanifka wain wajadta hadii aad heshid hamzatan hamza aw taaan ta hadii aad heshid aw nuuna jamcin jamaca nuuntiisa haddaad heshid jamco mukhbirin eh, aw nuuna jamcin hadaad heshid mukhbirin iska waramaayo jamci oo iska waramayo aw yaa-an hadaad heshid qad ulxiqad xuruufto qad ulxiqad la haleeshiyey awala kuli ficlin ficilka awalkiisa kulligiisa xuruuftaasoo awal xuruufta xuruuftaasoo awalka ficilka mudaaric gasha haddaad heshid fa inahu ficilkaas almudaaricu weeyaan almustaclii ee isa sari marinaya mustaclii ama macnaa alcaliya lagala jeedaa ficilkii mudaaric oo sareeyey oo maadigii amarka ka sareeyey waa liannahu ayaga waa asigana waa mucrab marka inta wuxuu noogaga hadlay afartan xaraf hamza iyo ta iyo nuun oo ciddii ay nafteeda ka hadlaysa isticmaalayso ama ya haddii aad aragtid oo ficilka awalkiisa la geliyo waxaad ogaataa ficilkaas inuu mudaaric yahay mudaaricii oo afcaasha ugu sareeyey wa in wajadta hamzatan haddii aad heshid aw ta hadii aad heshid ow nuuna jamcin jamca nuuntiis jamco mukhbirin iska waramayo aw yaaan hadaad heshid xuruufto qad ulxiqad la haleeshiye awala kuli ficlin ficilka dhammaantiis awalkiisa la haleeshiye hadaad heshid fa inahu ficilkaas oo xuruuftaas afarta ee awalka ku wato almudaaricu weeyaan almustaclii ee isa saramarinay marka meeshan waxaa la jeedaa xuruuf oo la yidhaahdo xuruuf lmudaaraca afartan xaraf yaa la yidhahdaa xuruuf lmudaaraca afartan xaraf haddaad heshid ficilkii in lagu bilaabanayo waxaad ogaataa ficilkaas inuu mudaaric yahay ayib afartii waa maxay hamze ka bilaaw aquumu asmacu adhabu alaleeyahay hamzadii saas waay taa ku xiji waxaad leedahay sida asiga musanifka uu yiri aw taa taquumu ninkii aad kula hadlaysaa taquumu ama naagtii taquumiina yaa laleeyahay taquumu taqcudu tasmacu ama nuun nuuntaas oo dad badan loogaga waramayo naquumu naxnu nasmacu nadkuru nabkii natadaracu nadcu llah nuuntaas waxaa la yihahdaa nuun ljamci waa kan jamcin mukhbirin wuxuu ku duidayaa marka qaarkeed nuunta waxaa banaan inuu isticmaalo nin isweyneynayo adiga kaligaa iska hadlaysa waxaa leedahay naxnu asdarna yaad leedahay naquumu naxnu nuhaajimu naxnu nadribu naxnu qofka keligiis isaa iska hadlaya marka qaarkeed oo nuun isticmaalay marka taas lama ma fiicno liannahu qofka waxa weeyaan nuun lcadama inuu asiga nuuntiisa ka bilaabo ma ah yadina yaquumu yasmacu yadkuru ayib waxaa isweydiin leh ficilka mudaaric hadayba lagama maarmaan ay tahay afartan xuruuf midkood in lagu bilowdo afarti ma kulmayaan laakiin midkood in lagu bilowdo ficilkii mudaaric ama hamse lagu bilowdo ama nuun lagu bilowdo ama ta lagu bilowdo ama ya lagu bilowdo lagama maarmaan saas haddayba tahay oo ficilkii mudaaricin afartan lagu bilaabo ayba shardi tahay maa laga dhiga xuruuftan min calaamaati ficl mudaaric maxaa looga dhigi waay oo markaan iri ficilka calaamaadkiisa siin iyo sawfa iyo lam a ka mid ah eh, xuruuf mudaaraca ayaa kamid ah eh, maxaa loo dhihi waay markaasaa lagu leeyahay la saas ma ah xuruuftan ficilka mudaaric in lagu bilaawda shardi bay u tahay laakiin gaar asiga uma laha oo ficilkii maadina waa geli kartaa amarna way geli kartaa oo hadda iyadoo maadigii mathalan tacalama haddee tiraa tacalama wuu bartay ta'dina waay gashay ficilkana maadi wuu yahay ayib nuunti waxaad dhihi kartaa narjasa macnaha wuu daaweeyey oo kale hamsadii akrama wuu karaameeyey marka xuruuftii afarta ahayd ficilka mudaaric in lagu furfurto waa lagama maarmaan laakiin asiga gaarku ma ah marka maxaawaxaa waxaa isweydiin eh haddiiba maadiga ay gelayso amarkina ay gelayso maxaa faa'iidada ay tahay ficilka mudaaric waa in lagu furfurto ficil oo dhan maxaa loo dhihi waayo markaasaa lagu leeyahy haddana meeshan ka istaag ficilka mudaaric in xuruuftan afarta midkood lagu furfurta shardi u waay laakiin maadiga iyo amarka in lagu furfurta shardi u maaha laakiin in laga helaa dhici karto marka shaygii farqiga u dhexeeya shaygan in loogaga maarmin iyo in marka qaarkeed laga dhex helo farqiga u dhexeeya ficilkii hadda fiiri oo maadiga ahaa qaatala haddaad tiraahdeed qaatala ta'na ma ku jirto hamse kuma jirto ya kuma jirta nin kuma jirta marna waa geli kartaa waa laga hegi karaa sidii tacalama marna lagama helaya sidii calama oo kale marka maadi iyo amar shardi uma aha in ayga daa'iman hore ay ku wataan xuruuftan baynamaa mudaarica shardi bay u tahay in lagu bilowdo marka waxay calaamo ugu noqon waayeen waa lala wadaagsadaa waxaa ficilka mudaaric si gooni loogu sheegay asiga waa lagama maarmaan sidaa marka u fahm calaamaadki ayib markaasuu iri walaysa fi lafcaali ficlu yucrabu siwaahu watamthiilu fiihi yadribu walaysa fi lafcaali afcaasha kuma jiro ficlun ficil kuma jiro ficilkoo yucrabu la icraabayo ficilkoo siwaahu mudaarica ka haray mudaarica ka soo haray oo la ecraabaya ma jirto watamthiilu fiihi mudaaric haddii la miithaaliyane watamthiilu bihi weeyaane yadribu alagu lagu miithaalinaya midan hadana waxa weyaan axkaam uu ficilka mudaaric u leeyahay wa ficlu amrin wa mudiyin buniya wa acrabuu mudaarican incarya ou yiri ibnu maalik sidaa oo raajixa ah oo madhabu lbasriyiin ah afcaasha saddexdooda mudaaric basaa laga icraaba ayib marka maadi itifaaqa lagu yahay inuu mabni yahay amarkana waxa weeyaan kuufiyiinta yaa waxay soo haleeshiinayaan ficilka amar oo hadda eh, kuufiyiintu waxay leeyihin ficil amar waa mucrab iyo mudaaric basriintu ku waafaqsan marka mudaaric inuu mucrab yahay waa laisku waafaqsan yahay maadi inuu mabni yahay waa laisku waafaqsan yahay amar aa laisku khilaafsan yahay reer basriyin waxay leeyiin amar waxaa weeyaan waa mabni waa mabni kuufiyiinta waxay qabaan maya waa mucrab farqiga u dhexeeya hadaa lagu yihahda idrib icraab calaa madhab lbasriyiin idrib ficil amar mabniin cala sukuun aad leedahay calaa madhab lkuufiyiin idrib ficil amar majzuumu calaamatu jasmihi sukuun yaad leedahay reer kuufiyiin farqiga u dhexeeya intaas waa marka walaysa fi lafcaali afcaasha kuma jiro ficlun ficilkoo yucrabu licraabu ficilkoo siwaahu mudaarica kasoo haray watamthiilu fiihi mudaaricoo la miithaaliyana yadrib weeyaan waxaa isweydiina limaada ucriba almudaaricu waxdahu waa isweydiin waay markaasaa waxaa laleeyahay waxaa loo icraabay liannahu daaraca alasmaa asmaadii buu meelo badan ka shabahay walidaalika icraabta asal waxa u leh asmaada walidaalika waxaa layidhaha waalaslu fi lasmaai alicraab walbinaau farcan walidaalika asmaada inta mabniga ka ah wax yaroo la tiri karo todoba ficil oo todoba isim waayo waalaslu fi lafcaali albinaa walicraabu waa farci ficilka ama mudaaric basaa mucrab ka noqday marka ficilka mudaaric asiga maadaama uu ficil yahay asal wuxuu ulahay in la bineeyo wuxuu asalkii uga baxay ou amarkii iyo maadiga u galay liannahu shaabaha alisma baa layihi markaasaa layihi maa wajhu lmushaabaha baynahumaa marna waa lafdi mushaabahada marna waxa weeyaan macnawi waay mar waa lafdi oo waxaa leeyahy ficilka mudaaric wuxuu shabahaa isimka min xayثu اlcuruud oo macnaha sakanaad iyo xarakaat haddii aad tiraahdid yadribu oo ficil mudaaric ah min xayثu اlxarakaat wasakanaat waxay ka shabahdaa ficilka oo isimka oo daaribka ah hadda fiiri daarib haddaad tiraahdid yadribu haddaad tiraahdid isku xaraka waay meesha oo macnaha waxa weyaan reebanna waa reeban tahay meeshii xarakaysan inay xarakada ay kordhig kordhig inuu qaabilo shardi ma aha laakiin waxaa shardi ah in xaraka xaraka ay qaabisho sukuunna sukuun u qaabilo marka daarib midkiisa labaad waa reeban yahay kan korena waa xarakaysan yahay yadribu midkeeda hore waa xarakaysan yahay ka dambana ku xigana waa reeban yahay wahaakada sidaas waafaqaya marna min xayثu اlmacnaa buu ka shabahayaa oo ficilka mudaaric sida raajixa ah waxa weeyaan yadulu calى الزamn الxaali wa calى الاstiqbaal haddaad yadribu tirahdid wuxuu ixtimaali karaa inuu hadda garaacitaankii ku guda jiro iyo inuu hadda kadib u dhaqaaqi doono weli uusan guda gelin marka ficilka mudaaric fii aslihi haddayna xuruuf la xariirsanin oo macaanidiisa mid ka mid e, ee xadidayso waxa weeyaan labadaas uu ixtimaala marka waa mubham macnihiisi yadribu haddaad tiraahdid hal huwa qad sharaca fi darbi am lam yashrac bacdu calaamaadkaas ibhaamka isimkaa lagu yaqaanaa haddaad tiraahda ina zayda daaribun camran daaribun camran bimacnaa anahu yanwi an yadriba miya oo hadda kadib mou garaaci doonaa mase daaribun alaan oo hadduu garaaci doonaa labadiis waa asna waa ixtimaala min xayثu lmacnaa sidaas wuxuu u shabahay isimki waxaa laleeyahay axkaam kale oo asmaada lagu yaqaano dukhuulu laami towkiid oo asmaada lagu yaqaalo ina zaydan la daaribun laleeyahay laamtaas laam libtidaa baa layihah laam lmusaxlaqana waa la yidhaahdaa waxay gashaa asmaada lagu yaqaana sidaba gaar ahaan macmuulaat inay gashaa marka ficilkiina waa lagu arkay ficilkii mudaarac iyadoo galayso oo ina zaydan layadribu akhaahu alaleeyahay laamtii oo isimka gelaysa ficilkii mudaaric waa gelaysa ficilkii mudaaric haddana waxaa la arkay asiga booskii asmaada dhacayso asmaada booskiisa soo dhacayaa la arkay oo asmaada waxaa lagu yaqaanaa annaha taqacu sifaatin wa taqacu aydan maxaan ku irahdaa axwaalan haddaad tiraha marartu birajulin daaribin hadaa tirahdid daaribin sifa lirajul baa laleeyahay meeshaas sifada daaribin ou dhacay ficil mudaaricaad keeni kartaa oo asna sifa noqonay marartu birajulinan soo mar rajulkoo yadribu akhaahu aad leeda jumladan yadribu fii maxali e jarin sifatu lirajul baa sidii daaribinba sifo u ahaa marka min hadihi الnaaxiya ana alficl اlmudaaric ashbaha e, maxaan ku iraahdaa alasmaa fa ucriba markaan leenahay ficilka mudaaric waa mucrab waxaa u sii shardi ah nuunu towkiid oo mubaashir aho ficilkii asiga aan la kala geynin inayna imaanin ama nuunu niswa haddii ficilkii mudaaric nuunu towkiid iyo nuunu niswa ay la xariirsadaan mabnigii u laabanaya oo waxaad leedahay layadribanna caliyun akhaahu haddaad tidhaahdid yadribanna ficilkii hadda mudaaric mudaaric mabniun cala fatxi liitisaalihi binuuni towkiid alleeh ayib hadduu nuuni niswa la xariirsadane annisaau yurdicna awlaadahuna hadaa tira wlwaalidaatu yurdicna awlaadahuna yurdicna ficil mudaaric mabniun cala sukuun liitisaalihi binuuni niswa laleeyahy marka ficilkii mudaaric oo keligiis mucrab ka ahaa yaa waxaa usii shardi ah nuunu towkiid iyo nuun nis waa inaysan la xariirsanin walaysa fi lafcaali ficlu yucrabu siwaahu watamthiilu fiihi yudrabu watamthiilu fiihi yadribu dheh ayb markaasuu wuxuu ku yiri walaxrufu alarbacatu walaxrufu axruftii alarbacatu afarta ahayd oo يادي almutaabaca ee la raacay oo ficilka mudaaric ka horeysay ou ficilka raacay musamayaatun waxaa lagu magacaabaa axrufa almudaaracati xuruuftii mudaaricada lagu magacaabaa xuruuftii mudaarica yaa lagu magacaabaa liannahu maadaama ficil kastoo mudaarica ay ka hormarayso yaa waxaa lagu magacaabay axrufu lmudaarica wa ayada macnaha dunteeda ciqdigeeda alxaawi lahaa kuu koobay naaytu waa markaan doonno inaan ayada hal meel ku soo aruurinane sidii macnaha duntaba kuusha loogu aruuriyo fiiri kuusha gabdhaha ay dhuunta ku xiranayaan waxa waaye markii aan tunta intaana aan dunta la gelinin way kala daadsan tahay laakiin markii dunta inta lasoo qaato mid mid loo guliyo kulligeed lagu tixa way isku toosaysaa xuruufta hadda aan kuu soo sheego kala firdhisaneed markii rabo la rabo in la laysku soo aruuriyo waxaa kuu soo aruurinaya qowluka naeytu aad ku qowshay nuunti iyo hamzadi iyo yadi iyo tadi marka naeytu dhe ama anaytu dhe ama natii dhe xuruuftii afarta ahayd sidaasaa lagu kulmi karaa asalka waxa w hamsada in la hormariyo nuunta lagu xijiyo tada lagu xijiyo kadib yado qeyba lagu xijiyo wa simtuhaa marka waxa weeyaan ciqduhaa macnaha waxa weeyaan waxa isku xiraya alxaawi laha ee ayada koobaya naaytu waay ee fasmac maqal waci weelay alqowla qowlkii kamaa wacaytu saan anigu u weelay oo kale u weelay wa damuhaa ayada godaalkeeda marka xuruuftaas waxa waaye xuruuf nayt waa la yiraahdaa ficilka mudaarica lagu bilowdaa saasaana loo kulmiya wa damuhaa godaalkeeda min aslihaa buu ka ahaaday arubaaci ee afarta ah hadda abyaadan inta musanifka uu ka sheegay oo saddexdan beyd ah naxwo shaqa kuma laha liannahu naxwo howsheeda waxawaa sida noo imaan doonto macrifatu awaakhir alkalimaat kelimada naxwada waxay ku dambeyso oo kordhig ama godaal ama hoos dhig ah naxwo intaasunbay ka shaqaysaa awalka kelimadana kama shaqayso kama hadasho kelimada awsadkeedana kama hadasho hadda midaan sarfi waay laakiin min baabi alfaa'ida yuu musanifku uga hadlay wa damuhaa xuruufta afarta in la godo min aslihaa bay ka ahaatay asalkeedii alrubaaci ee afarta ahaa xuruufta aan kuu soo sheego afarta ah hadday ficil rubaaci ah ay mudaaric u noqdaan waa la godayaa mithlu daa wadalika mithlu qowlika yujiibu aad ku qowshay oo min ajaaba daaci laga keenay fiiri hadda ajaaba imise xaraf waay hamzo kow jiim lamo eh, alif saddex ba afar afar waa marka isimkaas rubaaci a la yihahda ficilkaas rubaaci baa la yihahda ficilka haduu rubaaci yahay mudaariciisa oo xuruuftan in lagu bilowda shardi ay ay tahay xuruufti waa la goda ajaaba markii tahay yujiibu yu alle yajiibu lama dhahay haye nujiibu ujiibu tujiibu haddii xuruuftan mudaarica ay gelayso mudaaricaas maadigiisa hadduu rubaaci yahay xuruuftan waa la godayaa fiiri calama xaraf hadaad aragtid sarfi ahaan xarafka hadduu shidan yahay cibaara can xarfayn waay hadda calama afar xaraf waay cayn iyo laba laam iyo miim afar waay markii mudaaric la keen rabo xuruufti waa la godaya yucalimu tucalimu nucalimu hadduu maadigiisu rubaaci yahay xuruuftan aan kuu sheego afarta waa la goda wamaa siwaahu wixii rubaaciga ka soo haray fahiya axruftii tuftataxu waa la kordhigaa minhu mimaa siwaahu ficilka mudaaric hadduu maadigiisa rubaaci ousan ahayn muxuu noqon karaa marka thulaathi iyo khumaasi iyo sudaasi bas uu noqon kara liannahu ficilka intaas kama baxsana ficilka ima an yakuuna thulaathiyan aw rubaaciyan aw khumaasiyan aw sudaasiyan sidaas waa mintaas ma dhaafo ficilka wa muntahaahu arbacun intaja in jurida sidaasa yuu yahay ficilka wa in yuzad fiihi famaa sitan cada hadduu ficilka mujarad yahayna afar xaraf ma dhaafo haduu ziyaado yahayna lix xaraf ma dhaafo marka mithaaluhu waxa waaye yadhabu zaydun baa tegaya wayajiu waa imaanaya wayastajiishu waa jeesh aruursanaya taaratan wayaltaji wayaltaji wayaltaji waa magangalaya ama wayaltajiu fiiri marka maya walaa tubal akhafa wasnan am rajax aan ka tegay walaa tubal ha u aaba yeelin xarafti xuruuftii kale wixii rubaaci ka soo haray ficil kastoo rubaaci maadigiisa ousan ahayn xuruufti kordhigaa lagu yiri walaa tubal ha u aaba yeelin akhafa wasnan inuu wasankiisa rubaaci ka yar yahay uu ka fudud yahay ama rajaxa inuu ka raajaxsan yahy ou ka badan yahay ha u aaba yeeline xuruufti kordhig markaas macnaha ficilka hadduuba rubaaci ahayn ficilka maadi hadduuba rubaaci ahayn mudaarica xuruuftan la gelinaya kordhig ficilkaas oo xuruuftiisa la kordhigaya rubaaci ama ha ka badnaado oo khumaasi iyo sudaasi ha noqdo ama ha ka yaraa hulaathi ha noqdee xuruufta iska kordhig mithaaluhu waxaa weeyaan yadhabu zaydun zayd baa tegi doono yadhabu hadda yadhabu mudaarican dahaba a ah laga keena oo maadi ah dahaba waa thulaathi yajiiu yaa lamid e waa thulaathi marka xuruuftii oo mudaarica lagu bilaabanay waa la kordhigaa yadhabu yajiiu sidaas adhabu ajiiu nadhabu najiu tadhabu tajiiu xuruufti waa la kordhigaa lama dhahay yudhibu lama dhahay yudhibu hadii la yiraahdo waxaa lagu leeya yudhibu adhabay ka timid adhaba wa marka rubaaci waay fiiri marka haddaad aragtid yadkhulu iyo yudkhilu labay kala tahay hadii yudkhilu la yirahdo adkhalaa laga keeno oo rubaaci haddii yadkhulu la yirahdo dakhala oo thulaathi laga keenay marka yastajiishu waxa weeyaan sudaasi istajaasha fiiri ficilkaas lix xaraf waa maadigiisi mudaaricigi ya adii lagu bilowda waa la kordhigay yastajiishu iltaja'a waxa waaye waa khumaasi marka rubaacigii waxaa ka sareeyo oo ka badan khumaasi iyo sudaasi xuruuftooda waa la kordhigaa wixii ka yar oo thulaathi ah aydna waa la kordhigaa laakiin rubaaci hadduu yahay mudaarici xuruuftiisa waa la godaa intaas waay ayb icraabti aan ku laabano wain wajadta hamzatan aw taaa aw nuuna jamcin mukhbirin aw yaaa alwaaw listinaaf in xarfu shardin jaazimun yajzimu ficlayn awalu ficlu shardi wthaani jawaabuhu wa jazaauhu wajad ficil maadi mabniy cala sukuun litisaali bidamiir rafci mutaxarik wtaau fi maxali jazmin ficlu shardi waa ficilkii maadi wajad ficil maadi ficlu maadi mabniyu calى sukun litisaali bdamiir rafci mutaxarik fi maxali jazmi ficlu shardi w taau faacil ama damiir mutasil mabniyu calى fatxi fi maxali rafci faacil hamzatan همزة مفعول به منصوب وعلاaمة نسبه فتحة ظاهرة في آkhرihi أو xرف cطف tاء معطوف على همزة والمعطوف على المنصوب منصوب وعلاaمة نسبه فتحة ظاهرة أو xرف cطف nuuna معطوف على tاء ama همزada hore ku cadف ama taأda ku cadف والمعطوف على المنصوب منصوب وعلاaمة نسبه فتحة ظاهرة في آkhرihi nuuna mdaaf jamci mdaafu ilayh majruur wcalaamatu jarihi kasraة ظaahiraة fi aakhirihi mkhbirin صifaة liljamci wa صifaة اmajruuri majruur wcalaamatu jarihi kasraة ظaahiraة fi aakhirihi aw xarfu caطfin yaaa macطuufaة calى اlhamza wاlmacطuuf calى اlmansuubi mansuub wcalaamatu nasbi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi qad xarfu taxqiiq ulxiqa ficlu maadi mabniyu lilmajhuul w huwa mabniyu calى اfatxi ulxiqa ficlu maadi mabniyu lilmajhuul ficilka majhuulka ah baabkiisa waa noo imaan doona wa huwa mabniyu calى اfatxi wa taaw calaamaة الtaأniith wa naaئib اlfaacili damiiru mustatiru jawaaza taqdiiruhu hiya qad ulxiqat hiya xuruuftii afarta eedaa loo jeeda awala mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi aakhirihi ulxiqadaas alxaqa yaa laba mafcuul qaadanaysa haddii ficilka labada mafcuul qaadanaya majhuul loo bineeyo faacilkii waa la goynayaa labadii mafcuul midka hore naaib alfaacila laga dhigayaa midka dambana mafcuulnimadiisu ku baaqi noqonaya hadda naaib alfaacil hiyadii aan iriyay waxay ahayd mafcuul awal bimathaabati mafcuul awal bay ahayd awala marka mafcuul bihi thaani wa awala mudaaf kuli mudaafun ilayhi majruur wcalaamatu jari kasratu daahiraة fi akhirihi kuli mdaaf ficli mudaafu ilayh majruur wcalaamatu jari kasratu daahiraة fi aakhirihi marka fiiri wain wajadta hadaad heshid hamzatan hadaad heshid aw taaan qad ulxiqad kuwaasoo qad ulxiqad la haleeshiyey weli ficlu shardiga waa kuu dhiman yahay adigu waxaa dareemi inay wax dhiman yihiin wain wajadta hadaad heshid kada w kada hi fainahu lmudaaricu weeyaan fa inahu alfaau waaqicatu fi jawaabi shardi ina xarfu tawkiidi wa nasbin tansibu lism wa tarfacu lkhabr wاlhaau damiir mutasil mabniyun calى dami fi maxali nasbin ismu ina almudaaricu khabaru ina marfuucu calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi almustaclي صifaة lilmudaarici wa صifaة اlmarfuuci marfuuc w calaamatu rafcihi damaة muqadaraة calى lyaai manaca min duhuuriha hiqalu waa kuu imaan doonaa isim manquus ah iyo isim maqsuur ah iyo isim saxiix aakhira intii waxa u dhexeeya marka fiiri wاljumlaة min ismi ina wاljumlaة min ina wاljumlaة min ina wasmiha wa khabariha fi maxali jasmin jawaabu الshardi wajadta waa ficlu shardi fainahu اlmudaaricu jumladaasni jawaabu shardi waay jumladan qad ulxiqat waljumlatu min alficli wa naa'ib alfaacil qad في fii maxali nasbin sifatu lilxuruuf wain wajadta hamzatan hadaad heshid aw taan hadaad heshid aw nuuna jamcin hadaad heshid aw yaan xuruuftoo qad ulxiqad la haleeshii haddii ayada macrifa laga dhigo hamsadii loola dhaqmo inay macrifo waana macrifee qad ulxiqad xaal la haleeshiyay aad leedahay marka waljumlatu min alficli wa naa'ib alfaacili fii maxali nasbin xaalu min alaxrufi alarbaca sidaas xaaladay ku wanaagsan tahay liannahu xuruufta waxaa loola dhaqmay iyadoo macaarif oo kale a ayib walaysa alwaaw lilistihnaaf laysa ficlun ficlu maadin laysa ficlu maadin naaqis tansibu lisma watarfacu alkhabr fi lafcaali fi xarfu jar alafcaali ismu majruuru bfi wa calaamatu jari kasrat daahiraة fi aakhirihi aljaaru wاlmajruuru mutacaliq bkhabri maxduufi wujuba taqdiiruhu xaasila aw mawjuuda waa khabaru laysa mutaqadim ficlu ismu laysa muahar marfuucu calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi walaysa ficlun ma jiro kaa'inan fi lafcaali ahaanayo ficilkoo yucrabu saas waa laysa laysa zaydun qaa'iman saasay laysa tahay marka ficluntii waa isimkeedii jaari majruurkiina khabarkii wa yucrabu ficlu mudaaricu mabniyun lilmajhuuli wa huwa marfuucu litajarudihi can الnaasibi wاljaazimi wa calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi wa naaib اlfaacili damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru huwa yacuudu ilى اlficli wاljumlaة min alficli wa naaib اlfaacili yucrabu fi maxali rafci sifaة lilficli ficli walaysa fi lafcaali ficlu kuma jiro ficilkoo yucrabu hadaad aragtid laqbada soomaalida caadada ay uleedahay hadii la jiidayo sifowa ficilkoo yucrabu alaleeyahay waxaa kalood faa'idaysataa aljumalu wa shibhu ljumali bacda anakiraati nucuut wa bacda almacaarifi axwaal haddiid jumlo aragtid jumladaas ismiya ha noqoto ama ficliyo ama shibhuljumlo daraf iyo jaar iyo majruur ah hadday nakira dibtood ay gadaashood dhacaan ayaga sifaat icraaba ah, walaysa fi lafcaali ficlu hadda isimkaas waa ficil nakira w liannahu nakira wuxuu ku yahay alku ma jirto calab ma aha damiir ma aha ismu ishaare ma aha ism mawsuul ma aha mudaaf ilaa waaxidi min hadi ma aha macaarifta intaasay ku kooban tahay ayib marka ficilkoo yucrabu ficilkoo siwaahu hadana siwaa dharfu zamaan mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatu muqadaraة calى اlأlifi manaca min duuriha tacaduru siwaa mudaaf wlhaau mudaaf iley mabniyu calى dami fi maxali jarin aljaaru wاlmajruuru maya wاdharfu mutacaliqu bimaxduufin wujuba taqdiiruhu kaa'inu sifaة thaaniya lilficli ficilkoo yucrabu ficilkoo siwaahu siwaadaas siibaweyhi iyo majmuuca waxay qabaan weligeed daraf kama baxdo yani talzamu aharfiya qaar oo naxwiyiinta kamid ah waxay leeyihiin marka qaarkeed sax waa daraf waa tahay laakiin marka qaarkeed darafnimadu waa ka baxdaa oo waa maxay asmaa oo iska caadi ay noqon kartaa mumkin mubtadaay dhici kartaa adawaat listithnaa oo darafnimo ka maran ay noqon kartaa yani khilaaf badanah ka jiro wالtamthiilu alwaaw lاstinaaf atamthiilu mubtada marfuuc bاlاbtidaa wcalaamatu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi fiihi fi xarfu jar wlhaau damiir mutaصil mabniyu calى اkasri fi maxali jarin aljaaru wاlmajruur mutacaliq bالtamthiil yadribu khabru اlmubtada marfuuc bاlmubtada wcalaamatu rafcihi damatun damatun muqadaratun manaca min duhuuriha ishtigaalu lmaxali bixarakati alxikaaya hadda yadribu khabar inuu dhaca ma ahayn ficil waay laakiin ficilnimo maanta loolama jeedo lafdiga yadribu ah loo jeeda hadaa tiraa yadribu ficlu mudaaric yadribu mubtada licraaba yadribu lafdigan yadribu hi ficlu mudaaricun weeyaan marka shayga markii xuruuf afcaal la kala bixinaya markii ayaga ay baaqi ku yihiin fii baabihim waay haddii laakiin baabkoodii laga soo qaado baab kale la keeno oo ayaga looga hadlay ka lafdi ahaan asma ahaana loola dhaqmaya marka fiir hadda watamthiilu fiihi ay watamthiilu bihi mudaaric haddii limithali tagana yadrib waa laleeyahay marka haddaad tiraa watamthiilu fiihi qowluka yadribu aad tiraahdi ood qowluka tamthiilkii khabar ugu dhigtid yadribu ficlu mudaaricun yaa markaa gooni u leedahay jumladana fi maxali nasbin maqul qowl aad leedahay laakin waxaa ka fiican cadamu taqdiir awlaa min ataqdiir watamthiilu yadribu in la yidhaahdo yaa ka wanaagsan ayib walaxrufu alarbacatu almutaabaca musamayaatu axrufa almudaaraca alwaaw lilistinaaf alaxrufu mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafcihi damatun daahiratu fi aakhirihi alarbacatu sifat lilaxruf wa sifatu lmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu fi aakhirihi almutaabacatu sifatu thaaniya lilaxruf wa sifatu lmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu fi aakhirihi walaxrufu axruftihi alarbacatu afarta aheed hi axruftii almutaabaca la raacay hi musamayaatun waxaa lagu magacaabay axrufa almudaaraca musamayaatun khabaru lmubtada marfuucu calaamatu rafcihi damatun daahiratu fi aakhirihi wa huwa musamayaadkaas ismu mafcuulin weeyaan ism mafcuul wuxuu ka mid yahay yacmalu camala ficlihi ayib wa naaibu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiruhu hiya tacuudu ila axruf musamayaatun khabar markay noqoto kadib yaa wuxuu kamid yahay min alasmaai alatii tacmalu camala alficli oo isim faacil isim mafcuul sifat lmushabaha siiqat lmubaalaga ismu tafdiil almasdar waxay kamid yihiin sidii mutamimadii nagu soo martay alasmaa alatii tacmalu camala alficli marka musamayaatun markay horta khabar noqotay axrufti khabar u noqoto kadibaa laleeyahay wahwa ismu mafcuulin yacmalu camala ficlihi yarfacu naaiba alfaacili wa yansibu mafcuulahu wa naaibu faacilihi damiiru mustatirun jawaazan taqdiiruu hiya musamayaatun hiya axrufa waxay noqonaysaa mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirihi axrufa mudaaf almudaaracati mudaafun ileyh majruur calaamatu jari kasratu daahiratu fi aakhiri xoogaha kugu adkaato tan oo kale waa layska xifdiyaa baab wuxuu noo keeni doonaa musanifka oo oo maxaan ku irahdaa alasmaa alatii tacmul camal alficli qaar kamid ah marka meeshaasaan ku faahfaahi doonaa sida aad u fahmi lahayd inshaa allahu tacaala wax badanna wayna soo dhaaftay ninkii wasimطha xaawi lahaa naaytu fasmc wacil qowla kamaa wacaytu wasimطhaa ayada yani xiriirkeeda alxaawi lahaa koobayay naaytu weeyaan fiiri wasimtu alwaaw listinaaf hadii kale wasimtu alwaaw xarfu caطfin jumladan simtu hada macطuuf cala jumlati axruf waad iska dhigi karta simtu mubtada marfuuc bاlibtida wa calaamatu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi simtu mudaafha mudaafu ilayhi mabniun cala sukuni fi maxali jarin alxaawi sifaة lisimti wa sifaة اlmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damat muqadaraة calyaai manaca min duhuriha hiqalu lahaa laamu xarfu jarhaa damiir mabniyu cala الsukuni fi maxali jarin aljaar wاlmajruur mutacaliq bاlxaawi na-aytu khabr mubtada hadaa tira wasimtuha alxaawi lahaa qowluka na-aytu hadaa tira qowlu khabr mubtada marfuuc calaamatu rafci dama daahira qowlu mudaaf wاlkaafu mudaaf ilayh mabniyu cala fatxi fi maxali jarin na-ay ficil maadi mabniyu cala الsukun litisaali bdamiir rafci mutaxariki wataau damiir mutasil mabniyu cala dami fi maxali rafcin faacil wاljumlaة min alficli wاlfaacil na-aytu fi maxali nasbi maquulu qowlika ay noqona haddaa tiraa wasimtuhaa laha naaytu weeyaan naaytu khabaru lmubtada markaa ficil ahaan uma niyeysanaysid khabaru lmubtada marfuuc wa calaamatu rafcihi dama muqadara damadan lama fiirinayo damada naaytu ku jirta damatu lbinaa dama muqadara calaa akhirihi manaca min duhuriha ishtiqaalu lmaxali bixarakati alxikaaya macnaha ficil iyo faacilad inta soo qaadatay yaa waxaad ka dhigaysaa in eh, eh, asiga uu isim keligiis yahay isim ahaanaad ula dhaqmaysaa marka markasta hadda waxaad dareemaysaa markaan sibtu aan mubtada marfuucun bilibtidaa aan leenahay mubtadaha waxaa gotay caamil macnawi ah liannahu waxay ahayd isim kastoo mucrab ah in icraabtiisa caamil oo loo jeedo inuu inuu keeno marka waxaa layihi waxaa la arkay ficil mudaaric iyo mubtada ayagoo lana icraabayo caamilkii ayaga gotayna ma muuqdo ficilka mudaaric hadda yadribu caliyun haddii la yihahdo yadribu waana godan yahay wax ka horeeyo gotay maleh bikhilaaf soo hadda fiiri lam yadrib haddii la yidhaahdo sukuunkan yadrib ku jiro waxa keena waa muuqdaan lamtaan waay lan yadriba hadii la yihahda hordhigan waxaa keenay lantaana keentay caamil loo jeedo marka yadribu godaalkan maxaa keenay waxaa lagu leehay caamil macnawi ah oo ismigiisa la yihahda tajarud yaa ficilka mudaaric gotay walidaalika waxaa leeyahay yadribu ficlu mudaaricun marfuucu litajarud yacni naasib waljaazim mubtadihiina saas oo kale waa hadda fiiri ina muxamadan rasuulu haddii la yihahdo muxamadan kordhigan inadaa keentay waa loo jeeda haddii la yidhaahdo kaana muxamadun qaa'iman haddii la yidhaahdo muxamadunkaas godnaashadiisa kaanaa keentay liannaha tarfacu ism wa tansib alkhabar laakiin markii la yidhahdo muxamadun qaa'imun haddii la yidhahdo muxamedkan maxaa gotay waxaa lagu leeyahy caamil macnawi ahaa gotay oo magaciisa la yidhahha ibtidaa walidaalika waxaan leenahay mubtada marfuucu bilibtidaa marfuucu bikada ma leh bikaana ma aha biina ma aha kayta ma aha fii xiin khabarka markaan u nimaado oo muxamadun qaaimun aan ihahdo qaaimun khabar mubtada marfuucu bilmubtada waxaa leeya qaaimun godaalkan saaran waxaa keenay muxamedkoo mubtada ahaa gotay wlidalika yaquul bnu malik warafacuu mubtadaa bilibtidaa kadaka rafcu khabari bilmubtada qowlka raajixa sidaas ah aqwaal kale ku jira masalada laakiin mubtadaha ibtida wax layihaaho macnawi oon muuqanaa gotay khabarkana mubtadaha lagu goday walidaalika mubtada marfuucu bilibtidaa walkhabr marfuucu bilmubtada saasaad leedahay marka taa kale faham haddaan maanta kugu baraarujiyey maalin kale in lasoo celceliyo uma baahno marka fasmac wacil qowla kamaa wacaytu waa dhammaystir lee waaye e, hadda macno ay meesha kusoo kordhinaya ma jirto alfaau listinaaf ismac ficlu amrin mabniyun cala sukuun wاlfaacilu damiiru mustatirun wujuba taqdiru anta jumlada fasmac laa maxla laha min alcraab jumlada istinaafiyada waxay kamid tahay jumalta aan maxalka craab ku lahayn oo macnaha jumla istinaafiya waxaa loo yaqaanaa hadal aan cilaaqa wixii hore la lahayn a istinaaf la yidhaahda haddii laakiin hadalkii uu tixan yahay jumladii la isku cadfana cadaf baa laleeyahy midda hore lagu wada cadfa waci alwaawu xarfu cadfin ci ficil amar mabniyun calaa xadfi xarfi اlcila wahiya alyaa wاlkasraة اlmawjuuda aw اlmutabaqiya daliilu calى ana alyaa maxduuf ci ficil amar mabniyun calى xadfi xarfi اlcila wاlfaacilu damiiru mustatir wujuuba taqdiiru anta waxay ahayd asalkeedii wacaa yacii ay ahayd ayadoo yacii ah haddii ficilka amar laga dhiga xarafkii oo mudaaracada ahay oo ya-da ahayd oo mudaarica daraadi loo keena waa la goynaa kow cii ay noqotay ficilka amar waxaa lagu bineeyaa calaa maa yujzamu bihi mudaaricuhu ficilka mudaaric wixii lagu jasmi jiray yaa ficilka amarna lagu bineeya ficilka mudaaric hadda wacaa yaci lam gili lam yaci alaleeyahay lam yarmi ay lamid tahay yadi saasaa loo goyna haddii mudaarici yadi markii majzuum yahay laga goyn jiray amarkiina yadi waa laga goynaya ci ay ku soo hartay keligeed ci ficil amar mabniyun calaa xadfi xarfi cila xadfu cilada maxay tahay hadii lagu yihahda ya waabaad leedahay oo inay ya tahay oysan waawna ahayn alif ahayn maxaa kugu daliilaya eh? kasradan cida ah oo la hoos dhigay waxay daliil u tahay waxa meesha ka maqan inay ya tahay liana alyaaa laa yunaasibuha ila alkasr hadday alif maqnaan laheyd ca ala dhihi lahay hadday waaw maqnaan laheyd cu ala dhihi lahay marka ci ficil iyo faacil alqowla mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbi fatxat daahiraة fi aakhirihi kamaa wacaytu alkaafu xarfu jarin ayb haddii kale waxaad dhihi kartaa alkaafu makfuufa maa kaafa haddii ruba iyo iyo kaaf xarfu jar e gadaashooda maa haddii la ziyaadiyo camalkay ka tuurtaa sidaa oo badan marka qaarkoodna camalkoodu waa baaqi yeeshaa marka haddaa tira hadda rubamaa haddaa tirahdid waxa waaye ruba ghulaamin ay soo maha rubamaa ghulaamun alaleeya mubtadaa la ceraabaya wacaytu wacay ficlu maadin mabniyun calى الsukun اlاtisaali bdamiir rafci اmutaxariki wa taau damiir mutasil mabniyun calى اdami fi maxali rafcin ayib marka waxaa laleeyahay wacaytu waxaa mabniyun calى الsukun اlاtisaali bdamiir rafci mutaxarik loo leeyahay ficilka mudaaric ficilka maadi waa soo sheegnay waxaa asal u ah in fatxa lagu bineeyo haddii fatxa lagu bineeyo laisma weydiinayo ficil maadi mabniyun cala alfatxi haddaad tiraha samica akala maxaa lagu leey maxaad fatxa ugu binaysa laguma dhigi karo liannahu laslu baad aada leedahay laakiin haddii ficilka aakhirkiisi la reebo oo maadiga ah waa la limaada liana alasla fi lmaadi an yubna cala alfatxi limaada banaytahu cala asukuun markaasaa waxaad leedahay liannahu itasala bihi damiiru rafci mutaxarik walow fataxtu aakhira almaadi lakaanat hunaaka xarakaat mutataaliya oo waawgi waa kordhigan yahay caynti waa kordhigan tahay haddii ya-di la kordhigo oo taadina la godo kulli afar xarako oo sukuun u dhexayn culaysaa ku jiro karaahata tawaali amthaal wax la yihaaha jirto waxaan u malaynaa hore inaan kusoo sharaxnay ayb wdmuhaa min asliha rubaaci mithlu yujiibu min ajaaba daaci wadamuhaa alwaaw listinaaf damu mubtada marfuucu bilibtidaa wacalaamatu rafcihi damatu daahiratu fi aakhirihi damu mudaafha mudaafu ileyh mabniyu cala sukuuni fi maxali jarin min xarfu jarin asli ismu majruuru bimin wacalaamatu jarihi kasratu daahiratu fi aakhirihi asli mudaafha mudaafu ileyh mabniyu cala sukuuni fi maxali jarin arubaaciyi صفة للأصل وصفة المجrور مجrور وcلاaمة jر كسرة ظاaهرة في آkhره الjاar والمجrور oo min أصلhaadi متacaliق بخبر محذوف وجوبا تقدير kائن وضمها kائن من أصلها الرباعي مثل خبر لمبتدأ محذوف تقديره وذلك ذا اسم إشاaرة mبنiي على السkون في محل رفع مبتdأ ذلika اللام للبعد والكاف xرف الخطاaب مثل خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلاaمة رفع ضمة ظاهرة في آkhرihi marka waxaad dhihi kartaa مثل مضاaف والمضاaف إليه محذوف تقديره qwlika مثل qwlika مثل مضاaف qwلi مضاaف إليه qwلi مضاaف والكاف مضاaف إليه yujiibu ficlu mudaaricu marfuucu litajarudihi can الnaasib wاljaazim wcalaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirih marka ficil kastoo la raabayo in litajarudihi can الnaasib wاljaazimi in la yiraahda yaa sax laakiin hadda kadib waa soo gaabihaynina oo waxaan dhihi doonaa yujiibu ficlu mudaaricu marfuuc calaamatu rafcihi dama daahira adigaa lagaa rabaa litajarudihi can الnaasib wاljaazimi ficilka mudaaric waxaa hoos waxaa gotay likownihi mujarada can الnawaasib wاljawaazim ayib yujiibu mithla qowlihi yujiibu min ajaaba daaci yujiibu wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru huwa mithaal waay yujiibu arajulu yujiibu fulaan macnaha hadda faacilkii waxaad iskaga celinay ficilka wax u qalma maadaama ficilka ya lagu bilowday eh, isim mufrad ah oo waxaad keenaysaa oo ficilka munaasib u ah min ajaaba daaci min xarfu jarin fiiri marka ajaaba daaci majruuru bimin wacalaamatu jari kasra muqadara calى aakhirihi manaca min duhuuriha ishtiqaalu lmaxali bixarakati alxikaaya oo ficilkii ajaaba daaci oo dhammaad waxaad ka dhigtay hal isim ahaanaad ula dhaqantay markaasaa waxaa lagu leeyahay asoo jumlo ahayaa layska niyeysanayaa oo sidii qofkii oo ninaa lagu magacaabay taabata sharan oo kale sidii loo ciraabi jiray ama waxaad leedahay mithlu yujiibu oo min qowlika ka timid ajaaba daaci aad ku qowshay markaa ficilay noqonay haddaad min xarfu jarin wاlmajruuru maxduuf taqdiiruhu min qowlika haddaad tiraa min qowli jaar wamajruur ay noqonay ajaaba ficlu maadin mabniyun cala اlfatxi addaaci faacilu marfuucu calaamatu rafci damat muqadaraة calyaai manca min duuriha hiqalu wاljumlaة min alficli wاlfaacili ajaaba daaci fi maxali nasbin maquulu lilqowli اlmaxduuf oo waxaad qadartay mithlu qowlika ajaaba aad ku qowshay ajaabadii oo min qowlika ka timid oo ajaaba daaci haddaad tiraahdid ma u baahni waxaas mithlu yujiibu mithlu mudaaf yujiibu mudaafu ileyhi aan leeyahay min xarfu jar ajaaba daaci majruuru biminaan leeyahay intaba waa kuu banaan tahay laakiin ninka mubtadia wuxuu fahmi karaa in qowli lasoo qadaro oo yujiibu ficil ahaan loo ciraabo oo mintaas hadana aan ilan min xaraf jar waay ajaaba oo ficil ah inay gasho uma haboono ilaa in ficilnimadiisa laga tuura maahan ajaaba daaci isimaan ula dhaqmayna haddaan dhigna asiga aan ka dhigna majruur lianna dukhuula min calaamatun calaa ana maa bacdaha ismun walaysa bificlin taas waxa weeyaan madaxa ku hayso wma alwaaw lilistinaaf ma ismu mawsuul bmacna اladi mabniyun calى الsukuni fi maxali rafci mubtada siwaa darfu zamaan mansuubu calaamatu nasbi fatxa muqadara calى اlalifi manaca midura tacaduru siwaa mudaaf wlhaa mudaafu iley mabniyun calى dami fi maxali jarin wاdarfu mutacaliqu bficli maxduufi wujuba taqdiiruhu istaqara istaqara ficil maadi wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru huwa wاljumlaة min alficli wاlfaacil istaqara laa maxala laha min alcraab lianha silaة اlmawsuul haddii darf ijaar iyo majruur fii mowqici sila hadday dhacaan mutacalaqooda inuu ficil noqdaa waajib ah lianna silaة اlmawsuul laa takunu ila jumla hadday laakiin khabar ama sifo ama e, wixii lamid ay dhacaan mufradna waa lagu tacaluqi karaa jumlana waa lagu tacaluqi karaa ilaa fi xaalati hadday sila dhacaan markii maadi waa mubtada siwaahu darafkan waa silaة اlmawsuul fa hiya markan alfaau waaqicatu fi jawaabi e, almubtada oo cumuumnimadii wataa hiya damiiru munfasilu mabniyu cala alfatxi fi maxali rafcin min xarfu jarin hu damiir mutasil mabniyun cala dami fi maxali jarin aljaaru walmajruur minhu mutacaliqu bima bacdahu tuftatax way ku tacaliqdaa tuftataxu ficlu mudaaricu mabniyu lilmajhuul marfuuc calaamatu rafcihi damatun daahiratu fi aakhiri tuftatax waxaa loo yiri shicirka waa tuftataxu waay wa naaibu lfaacili damiiru mustatirun jawaasan taqdiiruhu hiya tuftataxu hiya waljumlatu min alficli wa naaibi faacilihi tuftataxudaas fii maxali rafcin khabaru lilmubtada'i thaani liannahu maadii hore mubtada awal waay fahiyadan mubtada thaani wamaa siwaa wixii kasoo hora hi fahiya xuruufti hi tuftataxu saasaa laleeyahy marka tuftataxu jumladan waxay khabar u tahay mubtadahan labaad oo hiyada ah waljumlatu min almubtadai thaani hiyadi iyo wa khabarihi oo tuftataxu ah fi maxali rafcin khabaru lilmubtadai alawali oo maadi ah waraabitu baynahumaa waxa waaye almubtada thaani nafsuhu waa maa hiyada waxay u laabanaysaa maadi naftigeedii walaatu bal akhafa wasnan am rajax walaa alwaaw lilistinaaf laa naahiyatun tubal ficlu mudaaricu majzuumu bilaa annaahiya wa calaamatu jasmihi الsukuun walaa tubaalii ay ahayd awalkii hor laa tubaalii tubaalii ayadoo ahayd tubaalii ayadoo ahda laa naahiya la gey laada naahiyada waxaa lagu yaqaanaa inay aakhirka xadafto ayib aakhirkii markii la gooyey oo ya-di ahayd waxay ku timid laa tubaal ay timid aliftina waa reebantay laamtina waa reebantay iltiqaau saakinaynaa dhacay alifti baa la gooyey marka haddane ficilka hadda wuxuu kuula muuqdaa tubal markii la yidhaahdo inuu ficil mabni limajhuul yahay ma aha tubaali ficil musama waa laa tubaali ha u aaba yeelin yay ahaan lahayd ayib hadii laa tubal laa tubali ala dhihi lahay ficilka waa sidiisu baala yubaali tubaali ou ahaa markaasaa la jasmiye tubaal ay noqotay ficilka musama waaye aliftiisana waxaa loo goy liiltiqaa'i saakinayn marka tubal ficlu mudaaricu majzuumu bilah annaahi wa calaamatu jismi sukuun wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiruhu anta akhafa ficlu maadi mabniyu calى اlfatxi wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiruhu yacuudu ilى اlficli wasna tamyiiz mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi am xarfu caطfi rajaxa ficlu maadi macطuufu calى akhafa mabniyu calى اlfatxi mithaaluhu yadhabu zaydu wayaji wayastajiishu taarata wayaltaji mithaaluhu mubtada marfuucu biاlibtidaa wa calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi mithaalu mudaaf wاlhaau damiir mutasil mabniyu calى dami fi maxali jarin wاlkhabru maxduufu taqdiiru qowluka mithaaluhu qowluka weeyaan qowlu khabru mubtada saasaad leedahay marfuucu calaamatu rafci dama daahira qowlu mudaafu lkaafu mudaafu ilayh mabniyun cala lfatxi fi maxali jarin yadhabu zaydun yadhabu ficlu mudaaricu marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhirihi zaydun faacilu marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhirihi wاljumlaة min alficli wاlfaacil yadhabu zaydu fi maxali nasbi maquul qowlika mithaaluhu qowluka aad ku qowshay oo yadhabu zaydunaa tagay aad ku qowshay maquulu qowl haddaad maqashid bimathaabati اlmafcuuli bihi oo kale weeyaan mafcuulu bihi oo kale waay marka mafcuulu bihi meeshii laga dhehi lahay yaa qaala muxamadu kada w kada hadii la jumladaas maquul qowl le bimathaabati waxay lamid tahay mafcuul qowlkii waa masdar mafcuulkiisi bay u tahay marka wa yajiiu alwaawu xarfu caطfin yajiiu ficlu mudaaricu macطuufu calى yadhabu wاlmacطuufu calى marfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru huwa yacuudu ilى zayd jumlada waa ku cadfantah wyastajiishu alwaawu xarfu caطfin yastajiishu ficlu mudaaricu marfuuc wa calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru huwa yacuudu ilى zayd wاljumlaة min alficli wاlfaacil yastajiishu macduufaة calى jumlati yadhabu zaydu taarata darfu zamaan mansuubu calaamatu nasbi fatxaة daahiraة fi aakhirihi wayaltaji haddii iltajaa ay tahay yaltaji ficlu mudaaricu marfuuc wa calaamatu rafci damat muqadarat calyaai manac min duuriha hiqalu ficil muctal ahu noqona wاlfaacilu damiiru mustatirun jawaaza taqdiiruhu wa yacuudu ilaa zayd jumlada waa mactuufa haddii iltajaa ay ahayd yaltajiu ay noqona waxaa yaltaji loo yiri keli ah لأجل القافية يلتجiء فعل مضاaرع مرفوuع cلاaمة رفع dم ظاaهرة فicilka hمزada ay ugu danbeyso waxay lamid tahay ficilka صaحيixa lala craabay ou la craab yahay طيب والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين